adars taasic walcishruun dersigii labaatan i sagaalaad futuuxaat cuثmaan radia alahu taala an cuثmaan radia alahu taala canhu futuuxaatki meelooyinkiisu furdi akadat bacd lbuldaani magaalooyin bacdigoodi may gudgaleen alati buldaantaasoo oftutixad la furday fi cahdi cumara radia alahu taala canhu camar zimanshay la furdiya may ba gudgaleena fanqodo ini guriyaas duldaanbiyeede alcuhuda balan yaalo guriyaas balankii horlaan lalagalay cumar zinisha lalagali guriyaas hadii marba cumara dhimadileeri magaalooyin y may gurgaleen ini balankii guriyaan fajahaza cusmaanu radia allahu tacaala canhu ya diyaariyay aljuyuusha ciidamayaalo ya diyaaray liikhlaaciha ikhlaaci duldaani magaalooyinkaasi lankuluciyo oo islaamka hoose islaangeli ilaa daacati daacada imaamka lankukuluci ini imaamku cadiyano kudongooya jamaca huwa cusmaana kulmiyay ashama sham ya kulmi ahla sham ya kulmi limucaawiyati bn abi sufyaan yan kulmi faqama huwa mucaawiya yaqumi bilgazawaati weeraryaaliya lagumi baxran bad binaanka iyo wabaxran badab xataa wasala huwa mucaawiyat bn abi sufyaan ilaa dero tafliisa magaalo tafliis dheeraw ilaa usu deero iftataxa cabdالlahi بn abi sarxi suna furuda ifriqiya kulaha kula ifriqiya iya furude facazla cثman cثman cazli radi alahu taala canhu camr bn alcaas iya cazli wali misra misr waalisi ahay wacayana huwa cثman may ngacaynay cabdالlahi بn abi sarxi iya badalahu badala camar camar bedelshay ngacaynay atamat juyushu juyuushu cabdillaahi bni abi sarxiyata atmam atmamat atamat may taamwaley juyuushuhu juyuushu cabdillaahi bin abi sarx cabdullaahi bin abi sarxi ciidamyaalsha dhimaystireen fatxa farisa faris furowsha dhimaystireen sanata ixdaa wa halaatiin hijiriya hijiri sodon iro ko roogdi waqaamad may gumtay fiiha fil yani waa kay xukuumatun waqaamad fiiha fi faris faris dhahdiya may istaagday xukuumatun a istaagde xukumadaas oo islaamiyatun lanisbay xukumadaas oo xaazimatun go-aan leh jahaza maliku romi reer rom boqorkood iyo diyaari usdulan yani waki masalan ba iyo diyaari usdulas oo cadiiman win usdulan yani waki masalan ba markab iyo diyaari usdulkaas oo cadiiman win fihi fi usduli markabka fije may kasugnaadena situ miati markabin lix boqol markab ama lix boqol doomodiya kasugnaadeen fasaara cabdالlahi بن sacd بn abi sarxya socday ilayhi ilaa malik ruman socdi biusbulihi usbuli yani wa kay cabdlahi cabdالlahi cabdالlahi yani doominsha yala socdi wakaraja mucaawiyatu mucaawiya sun min ashami albay sun biusbulihi usbuli mucaawiya mucaawiya sun yani doominsha yalbay walama intashara alkitaalu markii marki hurti iyo inhazamat may jabeena maratib rumi rom markabyaalkood iya jabeen wastawla lmuslimuuna muslimiinta iya qobsadeen calaa maraakibi maraakib rumi rom markabiyaal soo kobsadeen waasbaxat dawlatu cuhmaan cuhmaan dawladiis may nagatay dawlatan baxriyatan dawlad bada langnisba iya nagati waay horaan may lailka degaalimaayo oo binaanka lailka degaalimaayo haddi kalkun dooman oo fara badan ah gobsadi cumaan zamankiishay ciidankiishay kabacdi dawligiis dawla baxriya nagati islaamka odhan bara mayla kadegaalamaay binaanka kalkun hadii intaas doome balaheli doomiyaalkeena gobsadi kalkun cumaan dawladiis maynatay dawlatan baxriyatan dawladoo badaha ta kadegaalama soo nagati waay oo ani aniimo badan hel bimaagi sabakeed anim almuslimuna animaysadeen humaaga min maraakib rumi rom markabyaalkood animaysadeen sabakeed maraakibti laakugobsadi daraadiya waa muslimiinti may nagleen cusmaan saminshay ti o yani waa kay baxri langmasley dawladislu dawlad bari banhayne ta dawlad baxri ah oo bada adduunka meelkasamaraaso iya nagasi akadat bacdulbuldaani magaalooyinkii bacdigood may gudgaleena akadat afaalushuruuc wa akadat may gudgaleena bacdulbuldaani magaalooyinki bacdi kumid a alati buldaanta soo futixat uftutixat iya buldaanta la furuday fi cahdi cumara radi allahu tacaala canhu cumar zaminshay la furdi may aadena may gudi galeena tangudu hiya bacd lbuldaanti buriyaasa alcuhuda balanyaalo buriyaas fajahaza cusmaan radi allahu tacaala canhu iya diyaariyay aljuyuusha ciidamyaaliya diyaariya liikhlaaciha ikhlaac lbuldaani magaalooyinkaasi laanqulociyo yani madisho laanraari liikhlaaciha ikhlaac lbuldaani magaalooyinkaasi laanqulociyo laanraari madisho laanraari ila aacati aacati amiiri amiirka daacadiislan kudociyo madasho lan raari saasi ciidan an diyaari waay jamaca huwa cuhmaan may kulmiyay ashama ashama kitaala shami sham la degaalmoshe ma in kulmiyay limucaawiyata bni abi sufyaan iyan kulmi jamaca huwa cuhmaan jamci ashama shamiya jamci shamti oo dagaalkii rum haysadeen shamti an jamciyay limucaawiyata bni abi sufyaan iyan jamci kulmi faqama huwa mucaawiya gumay bilgazawaati weeraryaaliya lagumi baran ila lbari binaanka diken weerar lagumi wa baxran ila lbaxri badan dike binaanka iyoonyo biyo meelo fidhiyan bada kuli weerarka gaali xataa wasala mucaawiyat bn abi sufyaan ilaa deero tiflis usoo ciidin shaywada magaalo tiflis dara oo shaamka yaal ilaa budeero iftataxa cabdullaahi bin abi sarx iyo iftataxa may furday cabdالlahi بn abi sarc iyo afriqiya africa furdi kulaha kula afriqiya africa dhamaanteed ya furdi facazla cثman cثman waktigi khalif nagadi cazili radia alahu taala canhu camr bn alcaas iyo cazili wali misra misr walishihay lanki misr don hafurdaay qobsadaay oo camar bin caasa iya cazili wacayana huwa cثman mayn cayinay cabdالlahi بn abi sarc cabdالlahi بn abi sarc iya cayini badalahu badala camr bni caas camar bin caas bedelshay cabdullaahi y cabdullaahi misr madahan kadhiki waay atamat juyushu juyushu cabdillaahi bin abi sarx cabdullaahi bin abi sarx jeeshiyaalshay dhimeystiren fatxa farisa faris furowsha iya dhimeystiren sanata ixdaa wa talaatiin sodon i ko sanadiya hijriyata min hijriyatin hijrilakro sodon i ko waqaama day gumtay fiiha fil yani wa kay fiiha fi misra misr dasiya may gumtay xukuumatun maamul xukuumadaasoo islaamiyatun islaami langisba imaamul islaami langisba iya gumti taasoo xaazimatun go-aan leh xukuumadaasoo xaazimatun go-aan leh jahaza maliku romi reer room boqorkood ya diyaariyay usdulan yani usdulan iya diyaari markab usdulkaasoo cadiiman eedon win iya diyaari markab eedon diyaari waay oo badalka degaalama islaamka lakaladegaalmao fiihi fi lsduli markabkaas datisna kasugnaadeen situmiati markabin lix boqol markab ama lix boqol doomod kasugnaadeen markabka adi dooma lawjeeda kaasa asdulka markab wiin e kana doomow yani situmiati markabin lix boqol doomod kasugnaadeen cabdullaahi muslimiintana markaas maraakib wala qabenyon oo doomin wala qaben oo deglikadegaalmo fasaara cabdullaahi bin sacd bni abi cabdاللahi بن sacd بn abi sarxin lanki leraw oo msr xukumaay socday ilayhi ila malik rum yan socdi bistulihi ustuli cabdlahi cabdlahi suna widaanyaalsha la socdi ay wargaay doomisha bistulihi istuli cabdlahi cabdlahi doomisha iya suna la socdi wakaraja mucaawiyatu mucaawiya suna habahay min asham suna sham hakubahy biistuli istuli mucaawiya mucaawiya suna wahi doomisha iya suna halbahy doominga sun dinigaas badaa kugalay walama intashara alkitaalu dirirti markii horte dirirti markii hortay oo muslimiinta iyo gaaladii dagaalamo nagadeen doomin bada dhati lakadagaalamo nagadi iyo inhazamat may jabeena maraakib romi reer rom markabyaalkood iyo jabeen wastawla lmuslimuuna muslimiinta iyo kobsadeen calaa maraakibihim maraakibi romi rom markabyaalkoodi doominkood iyo kobsadeen maraakibta hada doomin alamijiri maraakib doomiyaalsho kobsadeen wa antaakaysa wakan doomodiya muslimiinta galantiyo abdali waasbaxat dawlatu cusmaana cusmaan dawladiis may nagatay dawlatan a nagatay dawladaaso baxriyatan badala masmey intaa kay doomudba hadii haqorsadeen dawlad oo baxriya nagadeen islaamka dooman badan heren bimaadi sababkeed waasbaxat ahaati dawlatu cusmaan dawlatan baxriyatan nagati bimaadi sababkeed yaka nagati hanima hanimaysadeen humaaga almuslimuuna hanimaysadeen oo min maraakibi romi rom markabyaalkooda hanimaysadeen daraadeed iyo dawladiis dawla oo baxriya nagati waay asilatun hadihi san asilatun fi suaalaw mada xadata may hadarisi bacda tawliyati cثman alkhilaafata markitawali bacdishe akadat bacd lbuldan alati اftutixat fi cahdi cumar tanqudu guriyaasiya buldaanteeda alcuhuda balangyaalki cumar lagali guriyaaso gudgali taasa darisi mada facala mucaawiyatu may fali fi cahdi cثmana ay yani wa kay mada facala cثman cثman mada facala mucaawiyatu may fali fi cahdi cثman ay yani faqama mucaawiyatu gumi bilgazawaati baran wabaxran xata wasala taflisa udkur futuuxaati cabdillaahi bn abi sarx cabdillaahi bn abi sarx furudiyaalshenin sheeg ahay yani wa masalan sanliley waay atama diyuushuhu atama diyuushuhu fatxa faris ay waqaamat fiha xukuumat islaamiya jahaza malik rome isdula cadiima fihi askariya fasaara cabdullaahi bn sacd bn abi sarx iya ilah cabdul ilah ilah malik rome بsbl وkرaجa معaaوiyة min الشam بsbl وalama اnتaشhر الgitاr نaزمت marakib الروm واstawla المسلimوn عlى marakibهim اذkur غaزawات المسلimiنa fi البحr fi cadi cثman nshe غaزawaatka غaزawaatka badkdsan hadirognola وay jahaزa malik الروm sbوla cadima fihi sitatu miat markabin fasara ilayh cabdالlah ila akhiri jawaab saasanaas yani adars ثaلaثون dersigi sodomaad مaqtl cثmana cusmaan yani dilowshay radi allahu tacaala canhu cusmaan sabijay taasman dheerane oo yani waa kay masalan dilowshay kana yaklibu may gaalib nagdaayay cala cusmaana radi allahu tacaala canhu may ku gaalib nagdaayay alxilmu dulqaadashay wa xusnuniyati niyi wanaag faatahama bacdu nnaasi dadka bacdigood iya tuhmoysadeen cumaalahu cumaala cusmaan cusmaan gudoomiyaalshay biljawri dulmi i wa dulmiya ka tuhmaysadeen fadalabuu dalbadeen minhu min cudmaha kudalbeen istibdaadahum istibdaad alcumaali caamiliinta say bedelowkoodiya kudalbadeen falam yujib cusmaanu ma ajiibni dalabahum dalaba naasi dadki dalabsho ma ajiibno fahayaju dadki hakiyen ahla misra ahlu misr iyo walkufa waahlulkufa iyo hakiyen fataaru haweeraren fataaru kiciyen bifitnatin fidniya kiyen fitnadaasoo tawalaa tawaliyey tadbiiraha tadbiir alfitna fidnadeeda maamulsha tawaliyey cabdullaahi بن sabain alyahudiy yahud bin nisbahina tawali aladi kaasoo tabaahara daahirsaday bilislaami daahirsadi fasaara huwaaru kacdoonkiya socdi min misra ku socdi wa min alkufa ku socdi wa min albasra ku socdi ila almadinati an socdi oo madaxweynaga islaamka cabdicusmaan bin cafaan iyo weerara ka dhaaden wa dalabuu may ku dalbadeena kacdoonki ciidankii badanaay min alkhaliifati khaliifki cazla cumaalihi cumaalis cazilowkeed yaku dalbadeen o qalca nafsihi naftis ins cazilow naftis yaku dalbadeen famtanaca reebtoomi faxaasaruka adoonkii shireenhu cusmaana shireen uma iditisaki shireen idis uma tasallaga bacdum bacdigood iya koray jidaara daarihi daari cusmaan cusmaan daartis derbisheeye bacdigooda koreena wagasaluu dilen cusmaana dilen walhaal huwa cusmaanna saaimun i soomin i yatlu alqur'aana qur'aan akriya ah yani uma nahabo booben daaraw daara cثmaan cثmaan daartisa booben wadalika waktagaas kaase fi dilxijati xajkasin saaxibaasiati sanata hamsa watalaatiin konton iyo soddon iyo shan min alhijra lagroog wa cumru cumru cثmaan cثmaan cumrishay may haaday itnaani watamaanuun siyetun ilama sanatan min sana ومدة khiلaafati khiلaafati cثman cثman khilaafadiis mudadii may haatay itna caشharatum ila caama min aami sanade وakana qatlhu qatl cثman cثman dilshay may nagday sababan sabab yahaadi finqisaam الmslimiina mslimiinta giibsumowkoodiya sabab nagadi وatafaruqin tafarug الmslimiin mslimiinta shaltabsho ahay kaana yaglibu may gaalib nagdaayay maqtal cثman cثman dilowshay hada macalo kana shanu shaanag may haaday ylib ini aalib nagdaw ala cثman radi lahu taala canhu cثmaan korshe may ku aalib alxilmu dulqaadasho iwa xusnuniyati ni wanaag langnidiisedanfaylatawano dulqaadaw ahaadi cثmaan marki khalifaay fatahama bacd الnaasi dadka bacdigood iya tuhmoysadeen cumaalahu cumaala cثmaan cثmaan oo magaalooyinkiis hukumaayo meelba magaalo kasta boog isukumi lanki oo markaas hukumaayo bedelay lankala kuwaali weliba mayl sheegay dadka qaraabadiisan badanayn dadka caamiliinta e gudoomiyaalka cusmaan bin cafaan radialahu taala anhu qaraabidiisan badanayn kalku waana unajeedadiis miifay lahaay aslonia lay haay may haytay qaraabada ariirilay ku hayt kalkun godoomi kasta hordhaan cumar gamishay godoomiha bedeli lanko kale kuheli sham lanko kale ndhiibi ciraaq lanko kale ndhiibi misr lanko kale ndhiibi sham mucaawiye ndhiibi ciraaqna lanko kale misrna tanadib cabdullahi bin abi sare ndhiibi lilaayo misr ilanna lanko kalen dhiibisaasan gudoomiyaalka waali dad garaabihiisaanan badanahayn kolkan dadkii muslimiin zamankaas roogeen ilaan gabalkiina gabal oo dagaalku socdo muslimiin iyo dadgaale dagaalamaayan dad badan oo islaamin wadan la dad badan ku islaame wal islaamsho daciif usweyno diin kala haysadan asku jaro kor kolkan kacdoon aakiyen lang daahirkan islaam lang waan islaaman hayni hoos gaalo ku eho waan islaam magaashe kitagaalima asku jaro kor dadka sidiya dhidi kolkun lanka yahuudka islanna magaaga korna hoobla fiiri islanna islaan aho dadlatukuda waan hoosna yahuudku eh yafinakiyali fatahama bacd nnaasi dadka bacdigood tuhumoysadeen cumaala cumaala cusmaan cusmaan caamiliintiis iya tuhumoysadeen gudoomiyaalshay magaalooyinka kumaayan biljawri dulmo wadulmi dulmo isku macnile a yaka tuhumoysadeen fabalabuu dalbadeena dakiwama minhu min cusmaana kudarbadan istibdaada istibdaad alcumaali godoomiyaalkas ini libedel cusmaan godoomiyaalkanunkumaha ang loo bedela lari oo yani wala kutuumaysaney falam yujib huwa cusmaan ma ajiibne dalaban dalaba naas dadki dalabsho ma ajiibne lanki madaxweynega hay kalkan waayey janameeda noo bedel iwal saasa lereejidi oo kale fahayajukiyan nimankii dadki kiyan kalkan dada kuli yani waa kay arantiyede abaabulaayidanku yahuuda kutomboysanilab fahayajukiyan ahla misr ahlu misri hakiyen walkufa ahla lkufa ahlulkufi hakiyen fasaaru ha socden bifitnatin fidna iya la socden fasaaru kiciyan way fasaaru kiyan bifitnatin fidna hunduraasi hakiyen fitnadaasoo tawalaa maamulay malka wardab muslimiinta yani aki masalan ba wala abaabulay qaalay leray cusmaanka dulanana leray kalkun lanka kudomboyona len yahuuda daahirkana dadki meng malayana dad lanfayle aranti yani malayan waan lan yahudi arantina hoosweded tawalaa may maamulay tadbiraha tadbir alfitnati fitnadiyeedi kiyoshe may maamulay cabdullaahi binu sabain lankoleerhaw alyahuudiyu yahuudg nisbay yahuudhay diingaalahays yahuudhay alanas asu yahuudi may bua walkasiskadeyaaltata islaamka dhakalaas yani wal fitne ekiyaayan mana aladi cabdلlahi بn saba agaaso taظaahara daahirsaday biاslam daahirka islam ha islaamka dada la tukade dada la sooma dadkiya la jara daahirkan oosna yahuud ku hay o islaamka yahuud ilamay fadaasa muslimiinta sa iska dala fadeen o baclusho baclo kale islam hay fadeen si kasi lana sadaysade la yahuudi hadi fadaw yani islaamka ahaa le daahirkan hoob la firi hoosna gaalku isudhi korta oo fidnan iskuwada kolkan lankusuge waa ki cusmaan oo binu cafan lanki fidnaha kaki oo oh, saxaabi jaliil eh, oo oh, rasuulka lakulumay weliga soo nooli dadki lambishaarey eh, jina lambishaaray arintan aran horeba ilahi inga daray loogaaya hayti rasuulka ba sheegay yani shahiidnimadiis la sheegay cusmaan ini la dilo doon fasaara atuwaaru fasaara may socday atuwaaru kacdoon iyo socdi kacdoon kacdoon dadweyne iyo socdi dadweyne hooba kika dawlada kaka bisa ah. fasaara atuwaaru sacdoon ya socdi min misra ku socdi wa min alkufa ku socdi wa min albasra ku socdi ila lmadinati an socdi a madinanti ka an socdi wadalabuu dalabeena min alkhalifati khalifkase ku dalabeen cazla cumaalihi cumaal lkhalifati khalifka caamiliintiis cazilowkeed a cusmaan aan koe madini weerara ka gaalen ciidan badan iyin madini koen oo islaamka melikukumaayo cusmaan meliroogi cusmaan aan koen cusmaan meerena dadkan caamiliinta girad noo cazila keednay siiday aw misma e dalabuu ku dalbaden o qalca nafsihi naftis siibow shee ku dalben mis ada naftaba jagad isku rideeren islam amiir lmuminiin isku tirta adis famtanaca cusmaanu cusmaanu reebtoomi hore bana may jarta ishaaro saas oo kale rasuulka sala allahu alayhi wasalam iner cusmaano may dii doonta e dadakinkoeyan isku siiba ka eraayan inu isku siibto rasuulka sala allahu alay wasalam kadhimoyla maahayn damiiska iskusiibka maanaa may haytay yani tanga hayt madaxnimada isku casil wa usul diidi famtanaca diidi may wala walusado oo dulme samey male cusmaan saxaabi jaliilaw min casharati lmubashiriin kumidaw dil nuureen rasuulka jecalkuusan gabi hata lamadis gabdoodka daraay intaas gazawaada diyaari jaray ciidan a diyaari jariy de dad muslimiin agika weerara qaadeen fidnadii bilaawshiriyaw fidnadii bilaawshiriyaw usma cala ere jari oo cumar cumar markii limid lin sheega raay yani waljibiyey mismee tartiibalan furay waljibiye hoob la sesumahadagaso wilisha socdaas leeraayo faxasaru muslimiinti dad muslimiin iska sheega er dadkaas weerar gaada cusmaan weerari faxasaru yani waa shireen hu cusmaan shireen uma tasallaga bacduhum marki shireen oo gurishay ka jarar ramalaan ata e soomanyi ata bilaamaytis mayl sheegay cusmaan e bin cusfaan marki salaa subax ladeedi walka afur yani wa kay walkiraabsan bi waayo bi bi yani dinaawe ma bi kalanjarna eelkiisu galantisu goray lanki eelkan godo oo warafa jini insugnaati rasuulkeedi sala allahu alayhi wasalam eelkisugaay bi mayaay galantisku godi garishika godi biyoogishaylantidi bilaamaytis oo lagon batay yani wa kay masalan ba bimago kiraabsatalay haakin gaabe leto biyoogiyo haylin sheegne derbiga laankoray la diliya leri mana usoo soomiyi yani uma tasallaga bacduhum bacdigood binaanki oo suryin lahadlay ma eray yani anma in haysatan difaac dadki oo usug kumaanku may odooman oo far badan yagabi hata cusmaan oo difaaca koraan degaalamayaan dad badan muslimiin en kooyan cusmaan o kadifaacan degaalamaan eren isku dhaafa eri mana arintan arin loogiw rasuulka sala allahu alay slam adi hor sheegay isku dhaafa eri wala idifaaca majarta lanki de gal shahidnima katimid isku dhaafa eri beso doomanki shay oo intaas gogol haayen oo difaaco faden kulishay hubsho gabaana difaaca faden kureetin faaskubahayn goroy dadki kale difaaca faden la difaaca kormaleeri manaasu dhaafa bes darbu korshay intinsurmiya khudban akriya meerayha moshidina inian gazwat lcusra na diyaari oo rasuulkana inti lanki gazwat diyaari sudo eri sid may liyahay sid eri lang muslim ana jarte sid walhada qofka islaamka lang muslimen dilay oo lisaasin dilaw jerte maynhaysatanhel haye lanzanulmuxsan e weligay zina makadhawan heri weligay zina bilaan bilaan bilaamatahan weligay hormunseen heri may liin dile weri maynhaysatan haye murtadna ma lii sheega lang ridaawe islamka diinta kubahina ma heri ni yeeri diinta ilahayn hormakubana si islamkan gal islamka haysat kolka walaysin haysatan ma yeri mana sadid yani sadid walha islamka landilifadi ma i haysatan ado ulmo la firiya y meln koren dilin lankaas yahuudka asaasel uma tasalaka yani waa kay may koray markii derbigii hoosasubataaridi koron koray bacdhm bacdl naasi dadki fawra kacdoonkaayen bacdu kumid aya koren jidaara daari daari cusmaan cusmaan daantis derbisheen koren wakataluu dileena ho cusmaan ya dileen radia allahu tacaala canhu walhaal huwa cusmaan saaimun soomanyi yatlu huwa cusmaan akriya walqur'aan qur'aan akriya dakala may dilay leray hu cusmaan dilay lanko leray xumraan binu sudana lanko leraw ya dilay ashaqiy dur dorsidi nasib dorsidi lan saxaabi jaliil ashratu mubashirin lanki dili wa wafataxa marki an yani furi lanku suge walhun lang may bilaaway cala lmuslimiina muslimiinta korsho may kufuray baaba shari shar ilbaab shay kufuri washiaai murun ilbaabshay kufri a islaamka waktigaas laa kubilaaw murunki di isdilowka islam isdilaayaan i ilaa ana ilaa ywm lqiyaama dareeraslay mana waktigaas baabkaas lankaasa furiya lilay osmaan dilshe fidnada islaamka kubilaawati islaamka tafrigi markaas kadhi shaltabki kadhi ila lana saaso muslimiinta meeloleylaku ingaamii jari kacbadaas yani masjidulxaraam masjidulmadina madina lakukumi jari tafrigi markaas ilaa wal gabal gabaleey waa ku ad sham goonishe misr goonishe madaxweyne madaxweyne nagatyaranti sa tafriga kadhi islaamka kinba fadl reer gaalada nkaasa kawlay siyaas iraaga laadhamaaye suuriya laska dari yani waa kay adduunka donsado ka kacadsanta macnaha islaamki datislasdhamaayahay gaalidi nibadiyo gaban waa kay wadansho isku roogan laasada bo islaamka la adiraayan yo la iska dhadiraayan hanga obsiyaayan hanga siyaayan yo la dhamaayan waako ilaa yawm alqiyaama fidnada dareersadis lankaasaa bilaawya lilay xumraan binu sudan ashaqiyo wafataxa cala lmuslimiina baaba shari washiaaqi yakufuri waay baaba shari shar ilbaabshe washiaaqi yani khilaaf ilbaabshe yakufuri waay hay wa yani soo saaim iyo qur-aanka ilaahay akriyaw iya dilen waay uma nahabo uma nahabu booben hadan lang muslim e hadan yani waa kay daartisa booben waaba lanki saxaabigi jaliilka hay oo rasuulka lakulmayda nuureen hay inti dilen hadana gurishay booben waasa tilmaamahay uma nahadu booben daaraw daara cusmaana booben wadalika alwakt waktigaas kaasi may haday fi dilxija xajika insaaxibe sanata hamsa wa halaatiin sodon iyo niyo shan hijrid min alhijra hijrad lakuroog wa cumru cumru cusmaan cusmaan cumrishay may haday marka lidilaay itnaani wa thamaanuun siyetum in lama sanatan min sana wa mudatu khilaafatihi khilaafati cusmaan cusmaan khilaafadiis mudadeed may haatay itnaa casharatu in caaman min caamin sanade wakana katluhu katl cثmaan cثmaan dilshay may nagday sababan sababya nagday singisaami lmuslimiina muslimiinta iibgiibsamawsho muslimiinti shal saben waay tafriga kadhi mayloleyl kungamiyay tafriga kadhi watafarugim tafarug lmuslimiin muslimiinta shal tabsho iyo sababan nagadi wa waktigaas kubilaasanka si shal saban kadhiyay tafarugan kadhiya nagati markisem arga doonay cثmaan marki la dili yani mucaawiya iyo saamayn giibsama doonay dadna mucaawiya madax waaldadaaya dadna cali bin abi talib haddana cali mucaawiya dagaalame ilaa fitantisin bilawti ila ila ywm alqiyaama socdaas laili asilatun hadihi asila bima may kana ymtaazu cثman radi allahu taala canhu cثman may la soco maayo kana yaglibu cala cثman alxilmu waxusn niya bimada tahma bacd الnaasi may kutumaysadeen cumalahu biljawri wالظulmi maada dalabuu may dalbadeen minhu min cثman cثman may ku dalbadeen dalabuu minhu min cusmaan may yani waa kimay ku dalbadeena ay yani waa ki masalan wadalabuu min alkhalifa cazla cumaalihi o kalca nafsiya ku dalbadeen maada facaluu bacda rafli dalabihim bacda rafli dalabihim dalabi naasi dadki dalabkooda marki gacan seeray tuuri raflo tuuro lele ba maada facaluu nimankii so yani maada yani maada facaluu may falen bacda rafli dalabihim dalabi yani wa kay naasi dadki dalabkooda tuuraw shay bacdisha may falen marki dalabsha la tuuray oo la gemi kagacan seeray maanaa dalabki moogoli cumaalay macazila usaari may falen waay fasaaru kiciye fasaaru yani kiciyen ay sawraan fasaaru bifitnatin tawalaa tadbiraha cabdullaahi binu sabain alyahuudiy aladi tadahara alislaama man tawala yani saaso maada facaluu bacda rafdin fasaara kuwaaru min misra walkufa walma walbasra ila lmadina taasa adoonka saakiin man tawalaa tadbir lfitnati fitnada maamulkeed ay tawali tawalaa tadbira cabdullaahi binu sabain alyahuudiyu kaasa tawali maada faclabto waro kacdoonki may suubiyan kacdoon dadweyne may suubiyan bacda tajamuci marki saruuriyen bacdigeed wadalabuu min alkhalifati cazla cumaalihi o khalca nafsihi famtanaca faxaasaruuhu wa faxaasaruuhu ay udkur sheek khulaasatan warkooban can kayfiyati maqtali cusmaan maktali lkhalifati cusmaan warshe kooban sheeg waay si hadi lahawidaas fatahma bacd الnaasi cumalahu biljawri wالظulmi faطalabuu minhu istibdaadahum falam yujib dalabahum fahayaju ahla misr wاlkufa fasaaruu fitnata tawala tadbira fasaara kuwaaru وطلبوا من الخليفة فxاasروه ثuma تسلق بعضهم جداr dاrي وqتلوه وهو sائم yتلو القرآن ay yani saas khلاaصة sيرة cثmاna cثmaan siradiis رadi الlahu taعala canhu warshe kooban i khilafati khulaasato khilaafati khilaafati cثmaan cثmaan khaliifadiis khulaasadi huwa cثmaan cثmaan بن cafan بن abi lcaas wa wulida huwa cثmaan wal dhali bacda milaadi rasuli sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulsha dhalishiis bacdisha binaxwi hamsi sanawaatin shansin walandaw iya la dhali washaba cثmaan baarbaari cala alakhlaaq alkarimati akhlaaq fafayliya ka baarbaari waxamara huwa cثmaan xaadiri jamiic algazawaati ya xaadir ilaa gazwata badrin ma ahin waanfaqa cثmaan nafaqey maalahu maala cثmaan fi gazwati tabukiya nafaqey wa kana katiba waxyi wakana huwa cثmaan may haaday katiba waxyi rasuuli lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasul shay waxi shayki abtuga iya haadi yani wa kay watazawaja cثmaan cثmaana guursaday bintay rasuli sala الlahu alayه wasalam rasulka mid gabrowda guursadi ruqiyata ah wa umi kalsumin eh walida saas darteed iyo sumya huwa cثmaan lamagaawidan nuurayni lamada nuurkin saaxib aylakamagaabo mubaayacatu mubaayacatu cusmaan cusmaan la balantumow shay bacda dafni lkhalifati khalifki marki la duugay cumar aya ijtamaca sitatu liti kulumeen aladina sitadaas oo ahida dardaarme ilaymila sitati cumar bishuraan dardaarmiya kulumeen liikhtiyaari lkhalifati khaliftigan doorum waitafaquu iswaafageen calaa mubaayacati cusmaana cusmaan radi allahu tacaala canhu la balantumow shay iswaafageen fabaayaca annaasu dadkiyahu cusmaan la balantameen waqad agara jamiica cumaali cumara waqad agara may sugay jamiica cumaali cumara wakad dagara may go-aamiyeena jamiica cumaala cumara cumar caamiliintis dhamaantoodi ya sugi wakad dagara cuhmaanu sugi jamiica cumaali cumara cumar caamiliintis dhamaantiyo ya sugi uma istabdala marki dembe huwa cuhmaan bedeli baclahum bacla lcumaaliya bedeli bigayrin hayri cumaali cumaalasoy keyrkood iya kabedeli waakadat bacdu lbuldaani magaalooyin bacdigood iya gudagalen tankudu hiya buldaantasini bacdigaasini buriyaaso alcuhuda balangyaalo buriyaas ay tanqudu hiya bacdlbuldaantas buriyaas alcuhuda faarsala dira ilayha ilaa yani wa kay aljuyuusha faarsala cثmaan cثmaan diri ilayha ila lbuldaani an diri aljuyuusha jeeshiyaali an diri faakhlaca kuluuciyay ha juyuushtiedahaydi faakhlaca faakhlaca kuluuciyay ha juyuushtiedahaydiya kuluuci futuxaatu futuxaatu cثmaan cثmaan furiyaalshay jamaca cثmaan radi allahu tacaala canhu ya furuday ashaama furudi ay yani wa kay masala jama cثman iya kulmiya ashama kulmiy limucaawiyata mucaawiyan kulmi faqama huwa mucaawiya kumay bilgazawaati weeraryaaliya lagumi baran ila lbari binaanka dike wa baxran ila lbaxri badan dike xataa balaga cumuriyata xataa balaga huwa mucaawiya ilaa dilo cumuriyata magaalo cumuriya leraw taflisa magaalo taflis leraw waftataxa cabdllahi bin usacd lankileraayusunu furday sawaaxila afriqiya afrika heebyaalshee furdi kulaha kulaha afriqiya fawalaa may waalo yani fawalaa misra fawalaa fawalaahu fawalaa cثmaan cثmaan waala kadhikay hu cabdالlahi waala kadhikay misra waalan kadhikay wacazala huwa cثmaan cazili camr bn alcaas cazili wajahaza maliku rumi reer rom boqorkood iya diyaariyay usdulan yani kay usdulan iya diyaari usdulan yani markab iya diyaari fasaara cabdالlahi bn sacdin iya la socday ilayh ilaa maliki rom iya la socday biusduli usduli cabdlahi cabdlahi maraakibtisa markabsheeda socdison wakaraja mucaawiyatu mucaawiya habehay biusduli usduli mucaawiya mucaawiya sun usdulis maraakibtis ama duumiy duumiyaalkiya labahay fanhazamat maraakibu ruumi fanhazamat may jabtay maraakibu ruumi reer ruum markabiyaalsha duumunkoodiya jabeen wastawla lmuslimuuna muslimiintiya bobsadeen caleyha calaa maraakibi ruum ruum markabyaalkooda duumunkooda bobsadeen wa fii cahdi cusmaana cusmaan saminshay yatama may taam nagday fatu faris faris furdiya taam nagti sanata waxid watalaatiin min alhijra sodon i ko hijrada hoogda maqtaluhu maqtal cusman cusman dilshay itahama bacd nnaasi dadka bacdigoodi cumaala cusmaan cusmaan caamiliintiisa tuumaysadeen ahi radia allahu tacaala canhu biulmi ulmiya kutuumaysadeen dalabu dalbadeen minhu min cusmaana istibdaala istibdaal cumaali caamiliinta isbedelowkoodiya kudalbadeen falam yujib huwa cusmaan maajiibne dalaban dalaba lcumaali dalaba nnaasi dadki dalabsho iyo dalaben maajiibni waay fataalo dadka kiciyeena aleyhi ala cusmaan cusmaan korsheey ka kiciyeena hawraan ha kagaadeen fataalo haweeraren aleyhi ala cusmaan cusmaan iyo hawe cusmaan korsheey iyo haweeraren wasaaro socdeen min misra misr iya kusocdeen wa min alkufa ha kusocdeen ila madina socdeen faxasaru shiren alkhalifata khalifki cusmaan haidisa ka shiren uma tasalaga bacdu bacdigood iyo derbiga koray jidaara daari daari cusmaan cusmaan daari derbishaye koray wakatalu dilen cusmaana dilen walaal cusmaan masaaimnkisom yadluhu cusmaan akriya qur'aan akriya uma idisan kasaaren uma nahabu booben daara daara cusmaan cusmaan daardisa booben wadalika almadkuur madkuurka saase dilxija xajsatin saaxiba dhati ayaadi sanata hamsa watalaatiin sodon iyo nayshan hijirada roogdi wa cumru cumru cusmaanna itnaani wahamaanuun siyetuin lama cumri shijar sanata min sana wa mudatu khilaafati khilaafati cusmaan cusmaan khilaafadiis mudadiye itna cashara tuman ila macaaman min amin tumilamsiniyahati wakana datluhu datlu cusman cusman dilshay may nagday sababan sababiyag nagdi fi tafaruq lmuslimiina muslimiinta sharsabkoodiya sabab nagdi adarsu alxaadi wthalaatun darsigii sodon iyo nayo koowaad mubaayacatu caliyin calala balantumawshay radia allahu tacaala canhu dalla lmuslimuuna muslimiinti ahaaden bacda qatli lkhaliifati khaliifki dilowkiisa kabacd walkalimatu kalimadan haal fi lmadinati madiina kasogonta yani iyay ahaadeen lلsuwaari وlkalimatuna fi madina lsuwaari kacdon ansagonto walaysa amamahum horti mahaan man mahaan yasluu huwa manka ansuu badaw lilkhilaafa ansuu badaw ila caliy bn abi talib maahin fadahabu taben ilayh ilaa caliyin an taben maca bacdi saxaabati asaabta bacdigood macagood iyo alan taben liubaayicu sin labalantaman hu alan labalantaman bilkhilaafati kaliifnimadan kubalantaman famtanaca caliyu ala reebtoomi ala dimarbi cusmaan inilidili aragi sidni ini bilaawdaaso ogaaday ka anbes falay managdaw walama alaxuu marki kanagnageeno alayhi ala caliyin kadaa'imeno kanagnageen ya ajaaba caliyon ajiibi dalaban dalaba naas dadki dalabsho ajiibe haye khalifa nagdeewari walaalu aclan yaclamu ogi anahu shaniye yastakbiru ini ala qaabilaayo fitnatan fitna qaabila ogi fitnadaasoo laa marada lahaaw miilinku nagda unjarn fitna miilinku leexda linku nagda unjarn ini qaabilaw ya ogaadi waa وبaعda an tamat الbaycatu bananki marki taam nagatay bacdi shaya khababa huwa cala khudba akri fi الnas asan khudba akri faxamida caliy allaha taala ilahi macdi وasna amani alyh ala aliy uma qala caliy alyhi ala lahi وasna amani alyh ala lahi amani uma qala caliy mayka golay ayuha الnaasu dado kuwan iho in allaha taala ilahi anzala huwa ilahi dejiyay kitaaban adiji kitaabkaas oo haadiyan hanuniya yubayin ilahay cadayay i i kitaabi kitaab nafisa kacaday alkhayra khayra kacaday washara kacaday fakuduu gobsada bilkhayri khayrka ilahay kitaabshi kacaday gobsada wadacuu kutaba shara sharti ilahay kitaabshi kacaday kutaba itagu laha ilahay goobsada cibaadalah ya cibaadalah ilahay doominkiisiyo fi bilaadi bilaadilah ilahay bilaadis dhatiya ilahay goobsada wafi cibaadi cibaadilah ilahay doominshi dhatiya ilahay goobsada imid gilen may wali inakum isin mas-uuluna ku lisun su-aalo yatin lankas ilahay hortisa surumay lisun su-aale hataa can lbigaaci binaanyaalki lasan warsade duurka binaanki hata walsan warsade an lbahimi hata an lbahimi bahimti lasan warsade wa adiicu llaha ilahi adiya walaa tacso ngaasiden allaha taala nkaasiden waida ra'aytum hadii alkhayra khayr aragtan fakuduu gaadada bi bilkhayri gaadada waida ra'aytum hadii aragdaano ashara aragdan fadacu kutaba ashara kutaba khudbadaasa an akri waay dala lmuslimuna muslimiinti may haadena mubaayactu calayhim ala la balantumawshay marki cusmaan la diri ala lalabalantumay radi allahu taala anhu dala lmuslimuuna muslimiinti may haadeen bacda qatli lkhaliifati khaliifki dilowkiisa kabacd walkalimatu kalimadan haal fi lmadinati madina dhahdiya litawaari kacdoon unsugunto kalimadana lan hadi maamulaha idanka lankisanka lankiyahay cusmaan hay wal dili dili kacdoon umeele magaalada kacsanaadas lay lan hadi la doorgay malaw hokn fawdi nagdaas markaas lanko lan dadka lan hukuma un lahay magaalada lanki hukumayn kubaho lankale nkoyn datn may nagdaase eh. kacdoon dhere kacdoon dadweyne la isku jara dala lmuslimuna muslimiinti haaden bacda qatli lkhalifati cusmaan marki la dili bacdigeed haaden walkalimatu kalimadan haal fi lmadinati madina dhaadiye eh, lisawari dadki kacdoonkaayan sugnaa dadki korkakooyan asku magaalada maamulaayan wa walaysa amamahum amama lmuslimiina muslimiinta hortiyo mahaan mang mahaan yaslux huwa mankan soo badaw lilkhilaafati khaliifnimo nsuubadaw mahaan ilaa caliy bn abi alib ali bn abi alib ma radi alahu taala anhu oo keeras marki cusmaan la doorda e ahlushura litahayan lamada ngaashaaren cumaan iyo ali saarin cumaan wafsidi maamuli ilaa tumiamasin kabacda dan cali maamulaay fadahabu tabeena yani wa kay dadki naasin taben ile ilaa cumaan ilaa caliyin an taben ala caalimki ayan taben maca bacdi saxaaba asaabta bacdigood macisho asaabti markaas uwiineynsay cabdiraxmaan bin ofsaydogaan behenanseedeen liyubaayicu sin labalantaman ala nabalantaman bilkhilaafati khaliifnimo nabalantaman famtanaca caliyun ala reebtoomay diidi an khaliifnimo maogoliya may waletisiniya soota ogya walama alaxuu marki daa'imen alayhi ala caliyin ala korshay daa'imen o kanagnageeno adlay khaliif lankala mansuubadawma la eran ya ajaaba caliyun ala ajiibi dalabahum dalab annaas dadki dalabsha oo khaliifnimadii kudalbadaayan ajiibi walhaad huwa calan yaclamu ogi anahu ana calab yastaqbil huwa cala inik qaabilahayo fitnatan fitna qaabilad fitnadaas laa marada nagasho injarna laha lilfitna fitnad milunkunagada injarna fitna milunkunagada injarna ini qaabilayo waali ya qaabil isli wala wa bacda an tamat lbaycatu balanki marki taamnagasi bacdi shay kadaba cala kudbaki fi naasi kakudbaki faamida huwa cala macdi allah tacaala waatana caliyon amani aleyh al lahi qaala caliyon mere ayuha nnaas dad o kuangayo in allaha tacaala ilahi anzala hu ala dejiye kitaaban kitaabkaamila dejiye kitaabkaas oo haadiyan linaasi dadka hanuuniya yubayin hua na cadeeyay fihi fi kitaab kitaabka datis alkhayra walba kheyr ka cadey kheyr dhamaantis washara walba sharsilkabigtoonadoon ka cadey fakuduu gobsadaa bilkhayri kheyr gobsadaa wadacuu kutaba shara shar kutaba itaqu llaha ilahay goobsadaa cibaadallah ya cibaadallah ilahay doomankiisi o fi bilaadi bilaadilah ilahay bilaadidati ilahi goobsadaa o fi cibaadi cibaadillah alla doomishi dhaadiyo ilahi goobsadaa may wala isin mas-uuluna kun rasun suaalaw yatin xataa can ilbigaaci binaanyaalka iya lasun warsado doon walbahaaimi bahaaimta doorka kunooladaasoo gaajo dilaaso lasun warsado dooneel adiicu ilaahay cadiya walaa tacso ngaasideen allaha taala ankaasideen waida ra'aytum hadii alkhayra khayr maamul fayl aragdan fakuduu gobsada bi bilkhayri gobsada waida ra'aytum ashara shar hadii aragdana fadacu kutaba washara kutaba asilatun hadi asila maada xadata may hadarisi bacda maktali cusmaan radia allahu taala canhu cusmaan markii la dili bacdisha may hadarisi aydl mslimuna bacda katl khalifati wlkalimatu fi madina ltura yani taas walaysa amamah man yasl taasa darsi ila man dahabu ayn taben fadahabu tabena ilay ila caliyin limada mtanaca caliyu mayn reebtoomi awal lmri amarka ulisha mayn reebtoomi famtana caliyu liajli lfitna fitnada oo la lahaa fitnad oo nagashan lahayn daraadian reebtoomi maada facala cusmaan maada facala caliyun may fali bacda mubaayacati mubaayacati caleyhim ala marki balanta may khaliif lakuali bacdisha may samay وبعd an tamat الbaycatu kadba fi الناas faxamid الlah wasna عalayh uma qala ila akhirihi adars الثani وaثaلaثun dersigii sodon i lamaad man ay huwa ala caliyun aley man ay huwa alga yani wa kay man huwa man huwa ay caliyun aley man huwa ay caliyun ali aliyay radi allahu taala an huwa alamay bo caliy bnu abi alib binu cabdilmualib binu hashimin waay cala bin abi alib rasuulka adeershay abi alib ee dhali binu cabdilmualib binu hashim wahuwa cala ibnu cami rasuuli lahi sala allahu alay wasalam rasuulka adeershay abi alib e yani onogshay waay wulida caliy caliya la dhali radi allahu taala canhu fi sanati thaniyati wathalaathiin bacda milaadi rasuuli lahi sala allahu alayه wasalam idan yaray waktigi islaamka kooyayba uso yani yani may lare awalu man aamana min astabyaani caliy bnu abi alib tileray owlaado islaamka hadgalan lasinkoray may haaye cali bin abi alib ahaay rasuulka idisa kabaarbaari rasuulka oob waxyo laakadijiyey islaamka bishaagi cala horey ku islaamay tumung ilaa ma tumakadi meeloosay jiray inu yarahay ama siyeedgar meeloosay ahay kolka awalu man aamana min arijaali abubakrin waayo awl man amana min النisaaءi khadijat wa awl man amana min الsibyaani caliy bn abi alib karama اllah wajah wulida wulida caliy cala radi alahu tacaala canhu iyo la dhali fi sanati haliثati وahalaaثiin sanadii sodon i sadaalamaad fi sanati haniyati وahalaaثiin sanadkii sodon i lamaad bacda milaadi rasuli sala الlahu alayه wasalam rasuulka dhalashadii sodon i lama marki lakuroogo sodon i lama rasulka weynay marki lakuroogo markaasa la dhali a radi alahu tacaala canhu walama bucita alayhi salaatu wasalaam ilahay rasulsi marki lahadi kana caliyu calmay haaday duna bulugi tabargal sokadeedi haada matabargal salaan marki o yani kana caliyu may haaday duna bulugi tabargal sokadii haada wa kana macahu maca cali cala macashi wa kana fi manzilihi wa kana caliyu cala haadi macahu maca rasuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsi macashi iya haadi fi manzilihi manzili rasuli rasulka disa roogay awshay cali bin abi alib sidoo reen sheegnay makashe kitaabe kal sheega doon insha allah may kuwa awshay fakir ahaaye abaarnaha diidi bes rasuulka walhaysidi markaas khadiijo maalka shek wareejidi rasuulkan bay sala allahu alayhi wasalam ma inseed edeershay cabaas enseedi edeerow ma eray edeerkan aragahayteh awlaad badagna dhabe abaarna wal rooge awlaado abaartan kubino kushal wedanoy ani nanugo wedade adi nanugo abaartan kubiya fayla tara iyo fayla insheeg diari bes aliha welidi mm, ah, ah, rasulka sala lahu alayhi wasalam ederdaalibeanseedi eder lamadaas ng kooshal weydmafadaan odo ahi yani wa kay camil dinkwidaan wedaan wlaadaki fadaasan wedada das yani jacfarna may hawediday cabaasta korsadi calina may korsaday rasuulka korsadi wedowna hawedidi kolkun iti rasuulka leaka baarbaari marki dam ilaa ariiska daro jeedi wa kana caliyu ala hadi macahu maca rasuul hadi fi manzili manzili rasuuli fahtada huwa caliy ala hanun gaadadi bihadi hadi rasuulka hanun sheeka hanun gaadadi falam yatadanas huwa calamawasakowna bidanat ljahiliya nimanki jahilnimo lanusbay wasakisoma kuwasakown a uso on tabargalmeeba islam kufsagiyo dadkugda maybua mucaawiya dadkasa balihi masala dadki horay cali bin abi may cusmaan bin afanka iyo dadka isku wiinayeen gaalnimaha maray cumar say oo oh, kale iyo abubakar say gaalnima maren laakin uso amanti nasiibsea hooba tabargalan dirnaba rasuulka waylakadiji idi rasuulka labi roogi oo rajinkin galida us wasak iyo sanama aabudo iyo kamra dhama walaaasumaasirnid muwasako saas daraadee marmar marki lileeragaas karama allahu wajahu lilay meela ulmada kugaadaay mana wijishe ala karaamay ay wala wijishe mirumul kulogna ismarki hooba isla unug yar iba islaamka gali wa falam yatadanas huwa al yani waki mawasaono bidanas ljahiliya jahilnimada wasafka makuwasaoon walam yacbud huwa yani makuwasaoon maylalajeeda sana kumide fasirse jumla tafsir walam yacbud huwa ala macaabudno wasanan sanam macaabudn maay sanam wasanan sanam macaabudno wakad xadara huwa cala xaadiri jamiica algazawaati tulum yaalo iyo xaadiri ilaa azwata tabuka tabuka azwadeeda maahin azwata tabuk masel azwadii rasuulka mudgamboyti lima may maxaaldarway may walay liana rasuul allahi alayhi salaatu wasalaam ilahi rasuul sheeye istaklafa huwa rasuulka khaliifka dhiki hu ali khaliifan ka dhiki cala lmadina ka dhaafi rasuulka madina kubaaw langa khaliifka walay kolka cali bin abi aliba ka dhaafi sanadku suge kusi hoog leer manaa marki hoog leeray khaliifka kuwani yadad bacd lmunaafiqiin emerena rasuulka sala allahu alayhi wasalam aragayse bahawka safarka iyo baciidsidi safarka dhibsidi yani waa ka edeersey erishay dhaafadayna dhibkaasan diiday dhaaf yeerin iyo deegi cala rasuulkaan saydi rasuul allahu sala allahu alayhi wasalam salilea an mihrawe markaasu rasuulka yiri sala allahu alayhi wasalam majeelidiya inad yani bimanzilati haruna min ciid yani waa ka min muusa sidin roogi innagat harun booski oo muusa roogi oo kale innagat ma fadaaso anika dhaafay roogel sidiyaka roogel walama boya taasna may tusiyaasa ini geeridiisa dhawaatay idi imaamulki baclafin dhiiba wagad walama boy boyica huwa cala marki lalabalantama biislaafati khaliifnimo lakalabalantami ya iftataxa infataxa may furumay alayhi cala cusmaan walisabsulaay may korshay furumay baabulfitani fidniyaalki baabkeed وahm الوaqاac kalku amant iسlaamka cmar meelidoogi aragaan iسlaamka cmar meel deebs edan وasac cثman nusun saasay waa walay kasii dari kalku cثmaan ba la dili msliminti ba khilaaf min ma hordan wed iسlamki hordan dareeriyo si markaas tafriq biya shaltaban dhire وahm الوaqاac diririyaaladan kumuhimsan alati ah, yani وaqaacdaasoo xadatada darsay fi khilaafati khilaafati cusman cusmaan khaliifnimadiisa darski waqcat ljamal waay wawaqcat sitiin waay waxaadisat taxkiimi waay wawaqcat nahraani waay intaasu kitaabkana taasba ninka gebgobnagdaana soo bisheeg bes yani dhamaaday insha allah kolkan wahay waqad xalara may xaadirey jamiica algazawaati dhamaay xalara caliyun xaadiri jamiica algazawaati dudumaadka dhamaantood iya xaadiri ilaa gazwata tabuku maayn may wali liana rasuul lahi sala lahu alay slam istaklafahu rasulka hu alaya kalifka dhiki ala madina kalifka dhiki walama koyica huwa cala marki lalabalantamay bilkhilaafati lakabalantami ya infataxa may hafuromay alayhi ala caliyin ala korshay may hakufuromay baabul fitani fitniyaal ilbaabki o kufuromay oo yani fitan ilbaabyaalshe dadamay weelena masalanba cala kamiiski likdiri oo usanka jari biig le inti fitan fidmahuryo ogda ya qaaden ay sham jeeyen shamna markaas ay hukumaayay mucaawiyat bn abi sufyaan oo cusmaan bin cafan ladili garaabadiis e kumaayeen kolkan kamiiskiisa inti kaadeen ye mucaawiya hinjeyen waa ku eren manaa cusmaan yani waa k waldili kamiiskii dhan waa ku dhiibshay markaasa meerena yani waa kay masalan mucaawiya reesan useri mana horta ima madax islam la doorada madaxweyne me islam la la doorada dadka dilen halaqawda eri mana cusmaan dadka dilshay kudambooye halaqawda calaf wardhabteer aliyow adig wardhabta madaxnimada fadaasi alabogday calina walba maka wardhabned hataa mayli sheegay awlaadis xasan i xusein ini difaacan diri oo walku gardaro nyaaha cusmaan hal difaaco diri oo marki dem cusmaan as kudiidi ma kalkun la saxaabi jaliil aho eh, oo cali bin abi taalib e eh, cusmaan dirshay taliyay mataliya mana kalkunta yeede walku gardaro maayo yani al walku gardaro maayo hata arag dawna marki demba may rooyi doonana ala ciidin shay rooyi doon may wali cudmaan ciidin shay gardoorna yani wa saxaabi jaliil walmalka sheeko laakin ijtihaad sun ijtihaad bishay yani lankoona sibi lankoona gesa ijtihaad waa wa ahamulwaqaaici diririyaalatanka muhimsan alati waqaaic jamcu waqcatin waqcatin mufrada lijamci waqaaic lalijamci waqaaic may waqa may lankasa dirira lankase warbadana moodi wa ahamulwaqaaici diririyaalatan ku muhimsan alati wabaayicdaasoo xadaat derisay fi khilaafati khilaafati caliyin derisi saan kumuhimsanay kumid aha waqcat ljamali dirisi oo gurbuga langamala dari waqcat ljamal sinisheena doone tan horten yaalakuan aisho gurbugo saarnayti yalanka dari waqcat ljamal gurbugi dirirkisa ciidan aisho wedata iyo ali ciidan wedadood dagaalame iwa waqcatu sifiin waqcadi waqcatu sifiin leeraaya arga doon ciidan oo mucaawiya wed ala wediya dagaalamo doonaan marka de marki muslimiinta iska dhamaadahayaan laarag ye waxaafitatu taxkiimi hadan xuguntumo arantiye maanaa muslimiinta dhamaadahayaana intana dadku hala kubiyo hala kuwedo intana dadku ala akhyaar hala kubiyo dadkan walikateladaan ye laka islaamka lako ye fidnada lakadam yele siya yaana diido arga doon ye taasa kumide ah walide waxaafitatu taxkiimi xuguntumo dhacdadiy ama waliadarisi xaakimat taxkiimi xuguntumaw dhacdadiy ama xaadisat taxkiimi xuguntumaw idi hadarisi iwa waqcat nahrawan makaanko nahrawan leraw dirisiye intaasakeda khaliifnimadiisa darisen amanti cala ciidanko islaamka oran wadi fadib islaamka dartiyo lay dagaalamo fitnadiis in bilaawti mana kitaabki cusmaan bilowshi bilaawdi asilatan hadi asila man ay huwa caliy bn abi alib cali bn abi alib ayay huwa cala caliy bn abi alib bn cabdilmualib bn hashimi waayo hawa ibnu cami rasuuli lahi sala lahu ala salam ilah rasulsheedeershe wa ma hiya may yani wa kitaas mataa wulida amela dhalay smaan wulida uh, ala amela dhalay wulida huwa ala wal fi sanati thaniyati wathalaatun bacda miladi rasulina sala lahu alayh wasalam hayna nasha caliyun alan takbabari kana caliyun yani kana macahu kana caliyun may haaday ahay duna buluqi yani walama bucisa alayhi salaatu wasalaam kana aliy duna buluq wakana macahu maca rasuli fi manzili yakbarda ma hiy azawaat alati azawaat mat alati azawaatkaas oo lam yaxdur huwa ala xaadir neha azwad walimada ma in xaadir waay waqad xadara jamiica algazawat ila gazwata tabuk walimada liana rasuula lahi sala allahu alayh wasalam istaklatahu cala lmadinati a ila gazwata tabuk maayo aswadaas lan waaye rasuulka khaliifka dhaki madiina ma hiya aham lwaqaaici diririyaalatan kumuhimsante alati waqaaicda soo cadadat bi aadi aadi aliyin alisaminshadris yani aham lwaqaaic alati xadatat fi khilaafatihi waqcat ljamal wawaqcat sifin wacaaditat taxkiimi xukuntumawki haadisidiye wawaqcat nahrawaan makaanka nahrawaan waqcadiye waqcat ljamali gurbugi waqcadi adarsu thalith wa thalaathuun dersigii sodon iyo sidaad waqcat ljanari gurbugi dirirtis may deeray caisaa radia alahu tacaala canha caishi may deeray maqtal cusmaana cusmaan dilsheyo deeri yo xajjarta oo xajkuma kunta iyo dilkaas deeri fakadabat caishi kudba fiiday annaasa dadkan kudba fiiday fi makata maka dhafiya makirogday markaas waxadad gubaabiday hum annaasa cala lmubaalabati dalbakenyi gugubaabadi bidami cusmaan cusmaan isheena la dala dadki cusmaan dilen halaka gobodoy ee halankanangarti mana dadka gubaabadi fatabica may rahay ha may rahay katiirun dad badan min asaxaabati saabta rasuulka mid minhum katiirkaas may kumid aha dalxat lkhair wazubayr iya kumid eh min casharati lmubashiriin kumid eta yal yal nagdan aishi madaan e idinga aruuridi dadkiya dad badan a raheen kanang fasaarad aciisho la soctay bihim binnaasi dadki ciidanka haayeen oo maka ku abaabuli iya la socti yani wa kay masalan ila lbasra basriyan socti wa fastawlat gobsatay calayha cala lbasra basriya gobsati wastacadad may diyaar nagatay aciisha lilgitaali lidagaalamo dagaalyan diyaar nagati wa walama balaga ay markaasayna islaamkana markaas may oo madiina maylaka dooradi cali dooradi khaliifa walama balaa dalika alkhabaru khabarkaas marki caliyan deri aisha ciidan ha aruriday lmuminiin kumid a ciidan ha aruriday ciidan shamilasroogd marki la yasaara caliyun cala socdi ilayha ilaa caaishata caaisha in socdi fi jaishin ciidan dhatis haalka suguyi wajarad may dareertay baynahu bayna caliyin cali iyo wa baynaha bayna caaishata caaisha dhaadi may dareertay mufaawadatun yani wadahadal wadahadal iya dhatiyo dareerti kaadad sigday tantahi hiya mufaawalad ini in dhamaato bisulxi heshiis in dhamaato sigdi ini korkun heshiis wadahadalka dhamaayo dhawaati laakin lang kalamakidemb fidnaki ilan ogda dadkun hooba leheli dadba fidnada lay walanka jarta may wala fidnada hooba danta iniyo unfakadaani ogin kolku fidnada hore n kiyaayan lay markaas fidnada dadadakajart mana ay fidnada oob danta dadki daddhamay jireen amase dadumaado samey jireen hadhowti ini lagobodaayo langcafiyanaogin kolka fidnadina dareerto fadaaya lawlaa ana katalata cusmaana cusmaan haani dili kaafu obsadeen calaa anfusihim obsadeen hadafan min algatli dili obsadeen faafsadu asulxa heshiiskiya fasaadin rid may wala hoobyo laheliyo heshiis dadka heliyaano calo iyo laheliyo on dadkaas ah, obdaana leer yoogyal agobada ogda kalkun yoogise kalkun ciidankiisada safanka jarola reed weerra dhaadin reed mana fidnadiis ila kabilaawanta wanashiba alkitaalo ilan hoob fidna diina iniyo lagobada awgi wanashiba alkitaalo diririye horti bayna aljayshayn lamada lamada ciidan lamdatiyo wantaha alkitaalo dirirtiya dhamaadi binasri caliyin radi allahu taala an cali guulaysadow shay wakatli dalxata wazubeir dalxa iyo zubeir bilowshay sanadiis meelaka dhamaatay wa dalxat lkhair wazubeir hata dadka meelaka shahiidin wa wasumiyat hadi lwaqcatu dirirtintan e maylka magaaway biwaqcati ljamali gurbagi waqcadiis lima liana uma lmu'miniina muminiinta aadiyo aisata e radia lahu tacaala canha hiya kanat may haatay raakibatan ti saaran cala ljamali gurba korshay saaran iya haatay uma amara caliyun jamalkiya saarnaaytiya kalku marki ciidankiise oo dagaalamo hayaayan sika la aragi iyo jamalki bognoola kagooy gurbagya saarnaaytiya bognoola ciidanki alaya bognoo kagooy bes gurbagi hoofsadheel aisha ah, tartiibiyan dagdi dhimalan jason ortabiya dagaal mala fadaanay dhima mala jacay umahat lmu'miniin waay kalkun fitnadan lay bes dadkan lay ladamila fadaay uma amara caliyun cala amri radia allahu tacaala anha canhu biraddiha aisha ah, ini lanago ila lmadina lanag isku sodolh madini langnagi maca akiiha walaalshe macashe muxamadin lijar mucazazatan haalatati lisharafi mukaramatan haalatati likarama ilan irifnay daskiya fidna le walaan algaas kolku may larahin aisho wal malkin haisada aishoy rasuulka sala allahu alay salam zawjadiisi ingijelayo walba yani tartiib adoo sharaf leto tartiibta madina sawanan wadalika sanata sita wa talaatiin min alhijra li sodon iyo neow hijrad marki soogdiye hayt balaga caaishata caiisha may deerey radia allahu tacaala canha maktal cusmaana cusmaan kilshee deeri fakadabat caiisha khudba akrida annaasa dogtan khudba akridi fi makata makinka khudba akridi waxasat hiya caiisha booriday hum annaasa dadkiya booriday cala mubaalabati dalbatinyika booridi bidami cusmaana cusmaan dhigsheeni la bala dadki cusmaan dilen hatta halan kugobado halkisaasube dad badan a kolku muslimiinti hortog cusmaan gelshay kulahaysanaayen a kolku ooba ciisa sidaarti raheen fatabica may rahey ha a ciisa kasiirun dad badan oo min asaxaabati raheen minhum min asaxaabati may kumid aha talcat oo min casharati lmubashiriin kumid ah wazubayr bin cawaam xawaariyu hadi lumma min casharati lmubashiriin kumid ah fasarat a ciisa la socotay bin binaasi dadki ciidanka la socotay ilaa basra ilaadan bati basri in la socotay fastawlad a ciisa gobsati cala lbasra gobsati ciidankii basre gobsati wali meelidooge muslimiintina makahen wajarad aciisi yani waka masala wastacadad hiya aciisi man diyaar nagata lilkitaali dagaalamo oo calab hadiigu ayo dadki dadkaas dilan hadiigu aytin ila dagaalamo saasan diyaar nagata walamaa balaga caliyan cala marki deeray dalika alkhabaru deeri yasaara caliyun cala socdi ilayha ilaa caaishata caisan dikan socdi fi jeisin ciidan dhati saalka sugunyi wajarad may dareertay bayna bayn caliyin wa baynaha bayna caisaa caisha lamdasiyo may dareertay mufaawalatn wada hadal mufaawaladaasoo kaadad hiya mufaawalad iyade sigday tantahi hiya mufaawalad ininka dhamaato bisulxi heshiiska dhamaata segdi lawlaa ana katalata cusmaana cusmaan hani dilen hadafan kaafu obsadeen calaa anfusihim naftoodan obsadeen min alkatibi dilin obsadeen oo reer baabtadu fasaadiyeen asulxa umacna heshiiskii fasaadiyen hadafan wanashib alkitaalu diririye horti bayn aljeyshayni muslimiinta iyo n lama lamada islan lama fariga islan le ciidankooda aaishi wedito muslimiina ciidanko ala wedido muaawiy yani muslimiinasa le wana aaishana radia allahu tacaala canha sidii adbana yani waaki masalan waktigi xiligi oo yaraay hadii bilaan badan a badan ha rasuulka yaraay sala allahu alayhi wasalam oo isku furta aisho furtoo dhan bilaan badan a bilaan badan roogde eraaye yani waan waahe inkadi degdo hon bariro warsoysera laakbilaw dhaciso ala yani walyaraan walaan dhahaysari tiya haddana siwina ti ada dagaalba kalkun yani waaki masalan lama eedan bala weli wanashigal kitaalu hata magaashay kudoorsadi jarti marki dadki sheegaas rasuulka sala allahu alay wasalam marki xanuunsanaay may haqaaday hibilo ilanko kale leeraasi mana lanka kal magaashi aljeed magaashay kudoorsadaas kalkin yani wanashigal kitaalu diririye horti bayna aljayshayni lamada ciidan lamdhafiyo wantaha itaalu diritiya dhamaatay binasri caliyin ala guulaysudowshay yaka dhamaatay ilan cala makuargabnusulanki cusmaan dili wakatli dalxata dalxa dilowshay wa zubeyri labadaas saxaabi jaliila wigin islaamka kubeengeesiyaalka ayan oo min casharat mubashiriin islamka dadkan halgami ah iya dirit islaamka kadhimada lamada lamada meelood soo farg yani reedmayleray wama jara bayna asaxaabi naskutu saaxibu zubatiraayo asaabta dhati wali dareersawa aamusa dil eh islam asaabta isdhamaayeen ha daliil malangalo taas walku aamuse wama jara bayn aصaxaabi naskutua asaabta dadki wali walku aamuse taarikh ahaan hadab lansi sheegahay maayn ini wal daliil ahaan hagagaado mana saabta ba islamaa leer walku aamuse mana may walaysiya mujtahidiin ahaayen dad ijtihaadiy dadkaas wasumiyat hadihi lwaqcatu dirirtin tan iya lakamagaaway biwaqcati ljamali gurdugi waqcadi dirirtisa lakamagaaway wadalika arrinkaas kaasina haabitun waxaasilon nay walay liana uma lmuminiin muminiinta ali o cisa radi alahu taala anha kanad aismayaate raakibatan fi saaran cala jamali gurbo korshay saaran iyo uma amara caliyun alamay amray radia lahu tacaala canhu biradiha radi cisa ciidan shabooba jabi bes yani walmalan aisa ini laradiyo ila lmadina laradi biya lan radi maca akiiha walaalsha macasha laradi muhamadin eh mucazazatan halata tilisharafi iblaminje islaan dabah ladegaalmaasdinakaablin mukaramatan ala tatilkaram min umahaati lmuminiin ahaa wadalika alwakt waktagaas kaasi may haadi sanata sitata wahalaatiin sodon iyo li sanadeed min alhijra hijrlgroog asilatun hadihi asila maada facalat um lmuminiina may fali xiinama bala derayha um lmuminiin maktal cusmaan deri may fali balaga cishata yani wa may deray maqtal cusmaan fakhababat الnaasa fi makata waxasathum cala lmudaalaba bidami cusmaan mada facala caliy may falisun xiinama balaa deedah ala masirat cisa il basr an so armarkideed walama balaa caliya dalika saara ilayha fi jaysin wajara baynahu wa baynaha muxafaawala man afsada sulxa heshiiskii oo cali iyo nayo cisa heshiis faden ay fasaadi bayna caliyin wa cisata radi alahu tacaala canha heshiiskii dhatiyo marafadi ay fasaadi walimada mayna lan fasaadi ay yani wa kay afsada may fasaadiyey qatalatu cusmaana cusmaan kuwii dilanga fasaadiyen wakaafuu cala anfusihim walimaada ma in fasaadiyen ma wakaafuu cala anfusihim naftood iyo ngobsadeena saasaan fasaadiyen man ashharu man dul ha anshuraysan ay kutila lidili fi lwaqca dalxat lkhair wa lamadaas saxaabi oo jaliil ahayan casharatumubashirin ahayan yan kuminsa dadka maada xadata may hadarisi bacda intisaari caliyin cali marki guulaysadi bacdisha may hadarisi uma amara caliyu biraddiha ila lmadina maca akiiha muxamadi mucazazata mukaramata adarsu raabic wathalaathuun mufaawalat mucaawiyata fi lbayca wallahu alam